asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo labaatanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab aa baabu bayaanu shayin min anwaaci sixri wuxuu baabu yahay caddayn la caddaynayo wax ka mid ah noocyada sixirka noocyada sixirka iyo qeybihiisa qaar ka mid a ah caddayntooda ayuu baabu yahay halkan lagaga hadlaya macnaheedu waxa weeye noocyo badan buu sixirku leeyahay horaan waa inagii soo qaybinay oo xagga marka laga fiiriyo xukumka uu leeyahay iyo culayskiisa iyo si uu kala weyn waan soo sheegnay darsigii horaan kusoo sheegnay halkan marka noocyadan uu sheeku sheegayo ama sixirkan uu sheegayo ma aha sixirkii isdilaaxiga sharciga aha maaha sixirkii macnaha kulligii wada xaaraamta ahaa ee aan soo sheegnay mawda ah ee sixirka macnihii lugawigabu hadda u adeegsanaya macnaha luawiga macnaa waxa weye waa inagii soo sheegnay sixirka luqa ahaan waxaa la yidhahdaa shay walba oo sababkiisu qarsoon yahay sababkiisu uu qarsoon yahay ayaa la yidhaahdaa macnaha wey macnuhu hadda u adeegsanaysa saa daraadeed wuxuu ku keeni doonaa noocyo dhowr ah nooca waa noocii gaalnimada ahaa islaamka lagaga baxayay oo waa sixirkii la yaqaani wey noocna waa nooc fisqi iyo uun ruuxu inuu daacada ilaahay u ka bixiyo dembi weyn mooye aan gaalnimo keenayn noocyadu meesha ku keenayaan ka hadlayna noocna waaba nooc iska jaa-is oo banaan wey oo macnaha dhanka luq luqada marka laga fiiriyo unbuu sixir noqonayaa mooye laakiin xugum ahaan waa iska banaaya qaybahaasu ku keeni doonaa insha allahu tacaala imaam axmed wuxuu yihi xadahanaa waxaa noo warramay maxamed ibnu jacfar qaala wuxuu yihi maxamedna xadahanaa waxaa noo waramay cawfun can xayaan ayuu nooga waramay ibn lcalaa qaala wuxuu yihi xayaan ibnu calaagani xadahanaa waxaa noo waramay qaan ibnu qabiisa can abihi aabihi buu ka waramay qaana anahu aabihii samica inuu maqlay annabiya sal ly wasalam oo qaala yidhi ina alciyaafata duulinta shimbiraha la duuliyo shimbiraha la canaanto oo la kiciyo wadarqa iyo faalka wadiyarata iyo baasaysigu min aljibti kulligood sixirkay ka mid yihin xadiidka nabigoo saa yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi ayuu qabiise qabiise aabihii ayuu nabiga ka maql waxaan ujeedaa qatan aabihii oo qabiise ah ayaa nabiga ka maqlay salawatullahi wasalaamu calayh xadiidku marka waxaa wariyey abu daawuud iyo ibnu xibbaan baa wariyey iyo qeybkoodba waa xadiid daciifo wey xadiidku ma asixin dacfigiisana waxaa sabab u ah idiraab baa sanadkaga jira yani ragga xadiidka warinaya ee ruwaada ah yaa sanadkiisa isku khilkhilaafay oo waxay isku khilaafsan yihiin ragga xadiidka warinaya nin kamida magaciisay aada isugu khilaafeen waa ninkan la yidhaahdo xayaan ibnu ibnulcalaa uu inoogu magacaabay qaarkood waxay yidhaahdeen xibbaan bay dhaheen qaarna waxay yidhahdeen xayaan abulcalaa qaarna waxay yidhahdeen xayaan ibnu cumayr qaarna xayaan ibnu calaa qaar waxay yidhahdeen xibbaan ibnu mukhaariq magacyo kala gedisan bay ku sheegeen magacyo kala gedisan oo hal nin lagu sheegana waxay ku tusaysaa in ayna ruwaadu xadiidka sidii la rabay usoo qabanin sidaa daraaddeed waxyaalaha xadiidka bacfigiisa kutusay ka mid ah saasuu xadiidku marka daciif ku yahay daciifuuljaamic asagiirka iyo haayatulmaraamka iyo kulli waa laga firin karaa ayib xadiidku marka wuxuu faaiideynayaa maca dacfihi dhowr arrimood ta koowaad waxa wey alciyaafa oo sixirka kamid ah ciyaafada waxaa la yidhahda isagaa inoo keeni doona tafsiirkeeda shimbiraha in la duuliyo oo carabta waxay caadi ulahaan jireen yani waxyaalo badan bay baasaysan jireen waxyaalo macnaa waxa weyaan la yidhaahdo yani sharka laga malaysto iyo dhibka markaad aragto ayaa macnaha la yidhaahdaa tashaa-umka marka waxyaalo badan bay baasaysan jireen waxyaalo badanna way ku faashan jireen si bal waxa mustaqbalka ilaahay ugu qadaray ay u ogaadaan ayay faashan jireen waxyaala ay ku faashan jireen marka shimbiraha ka mid ah. shimbirtu wuu imaanayaa geed saaran markaasuu duulinaya marka horena waxaa usii qorshaysan shimbirtaasi dhankay u duusho inuu ku ogaado mustaqbalka waxa loo qadaray oo ilahay xaggiisa looga qadaray arrintan uu doonayo ma khayr bay utahay mise shar bay utahay hadday midig u duushana waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo aleelaha waa lagu idmay hadday uba iska laabtaba si uun qaab noocaas kale samayn jireen ciyaasada marka waxa la zajru tayr shimbiraho lacanan shimbiraho macnaha iyo geedka markaysan lagu qayliyo oy saa ku kacaan baa ciyaasada la yidhahda marka ciyaasadaasi sixirkay ka mid tahay waxaa kaloo sixirka a ah bardiga yani waynu imaan doontaa baasaysiga oo dhan baab buu sheekh usamayn doona insha allahu tacala waxyaala badan bay baasaystaan oo ka mid hadda siday soomaalidu gumaysta iyoba u baasaystaan madadkana ay ugu bishaaraystaan oo kale zamankana way baasaysan jireenoo sidaas bisha safar oo kale iyo arbaca bil u dambaysa iyo inagala lafteenu waan baasaysana arbaca gooniyaad iyo waxbaa la yidhahda ashkaasn ashkhaastana way oo dadka qaarkii carabtu baasaysan jireen baa jiro ninku waagu hadduu u baryo oo gurigiisa intuu kasoo kallo isagoo socda nin indhala uu kasoo horbaxo nin hal ila haduu kasoo horbaxo shaqada wuu ka laaba maalintaan laguma idin bu odhanay marka way inoo imaan doontaa insha alla tacaala baab gooniyu u sameynaya ayib sarfiga waxaa la yidhahdaa isagana waa faalka la yidhahdaa faalinta dhulka oo macnaha la xarxariiqo oo la jeexjeexo oo jeexjeexidda iyo xarxariiqidda dhulka la xarxariiqayo la yidhaahdo waxbaa lagu ogaaday oo waxbaa meesha ka soo baxay ayaa iyadana darqiga la yidhaahdaa qaybta diyaaraduna waxay ka guda weyntahay ciyaabaday ka guda weyntahay waa baaqaysiga makhluuqaadka ilaha qaar ka mid a ah inaad iska iska malaysato inay balaayo leeyihiin oo ay macnaha saancad iyo quma yihiin oo aragtidooda dhib uu ku yahay ayaa diyarada la yidhahda asalkeeduna waxay ka timid yani shimbirkaasay asalkood maxaa yeele asalkeed shimbir bay ku bilaabeen shimbir bay faashinka ku bilaabeen kadibna waxay wada gaadhay xayawaanaadkii iyo maalmihii iyo waktiyadii iyo magacyadii iyo kulli bay wada gaadhsiiyeen macana marka adiyara baasaysigaa la yidhahda wax la baasays qaala wuxuu uhi ina alciyaafata duulinta shimbiraha la duuliyo la canaanto oo la kiciyaayo iyo wadarqa faalinta dhulka la jeexjeexo oo la faaliyo wadiyarata iyo baasaysiga xayawaanaadka ilaahay ama ayaamihiisa ama bilihiisa la baasaysaay min aljibti sixirkay ka mid yihiin sixirka say uga mid yihiin sixirka waxay uga mid yihiin maxaa yeele waa asbaabka qarsoon oo sharci ahayn asbaab qarsoon ilan waxa la yidhi sixirka waxaa la yidhahdaa wax sababkiisu qarsoon yahay shimbirta la duulinayo ee haddana ay leeyihiin wixii ilaahay qadarayba baa halkaa laga ogaanayaa duulinteediiy dhankay u duushahay waa sabab qarsoon oon xaqiiqi ahayn oo shay dhacda oo dhici doona laleeyahay sabab uu yahay haddana waa qarsoonyaho lama garanayo wax la garan kara ma aha sidoo kaleeto dhulka la jeexjeexayo yani ninkan kadaata dhulka jeexjeexaya ama farihiisa ku jeexjeexaya ama ulba intuu qaata ku jeexjeexaya iyo qori iyo qadar ilaahay iyo wax maqan iyo qeyb iyo maxay iska ogyihiin waa sabab qarsoon marka saasuu sixirku yahay mana saasuu sixirku noqonaya qaala cawfun cawf wuxuu yihi alciyaafatu canaanta shimbiraha la canaantiyo kicin la kiciyaayo macnaheedu waxa weye zajru ayri zajru ayr manaa shimbirtoo la canaanto wey la kiciyo oo lagu qayliyo si ay geedka uga duusho markaa kadibna lagu faashado dhankay kolba aadaysa bariga xadiiku sheegen waxa wey alkhatu jeexidaan iyo xariiqid oo yukhatu la xariiqo bilardi dhulka dhulkoo la xarxariiqo dadkan faaliy w waan faalin la odhanayo wax sheeg sheega kuwaasa macnaha iyadana laga wadaa xadiid baa jira muslim kusoo arooray oo nabigu leeya nabiga salawatullahi wasalaamu caleyhi waxaa la weydiiyey nebiyadii hore nebi kamid a ayaa dhulka xarxariiqi jiray oo faalin jiray markaasaa nebigu wuxu uri sal ly waslam man waafaqa khaahu fadali fadaka ninkii macnaha qaabkii isagu uu u faalin jiray dhulka u xariiqi jiray waafaqaay waa sax ninkii waafaqi waayna sax maaha taasi marka xadiidkaasi ma keenayo inay dadku yidhaahdaan nebiye horaa nebiyadii hore qaar kamid a ah faalin jireen aniguna saalkiisii baan haya waxayna udhici kareen arrintaa iyada yani nebigaa isaga ah nabigeenu salawatulli wasalaamu caleyh marka la weydiiyey wuxuu ku xidhay nebigii hore qaabkuu dhulka u xarxariiqi jiray qaabkiisi sidee lagu garan karaa hadduusan nabigu sheegin nabigeenu sheegin salawatullahi waslamu aleyh on qur-aanna lagu sheegin sunada nabigana lagu sheegin miyaa la garan karaa abadan w jid kale lagu ogaan kara maba jiraba ma waafaqi kartid marka taasi waa mid midda labaadna waxa weeye nebigaas dhulka xarxariiqi jiray dhulka markuu xariiqo astaam waxyiga ayaa u imaan jirto astaam baa loo yeeri jiray kolba waxaa dib ka imaan doona iyo qeybka iyo waxa uu ku raadinaya calaamad loogu samayn jiray adiga yaa calaamad kuu samayn marka ilan isaga xagga rabbi baa lagala xidhiiday oo wax looga sheegayo macana saas weyaan marka looma daliishan karayo waljibtu jibtigaana qaala alxasanu xasan wuxuu yihi waa xasanulbasri rannatu shayaan wey waa shayaan waxyigii saa waa la dhihi karaa sida uu leeyahay shekh ibnu cuthaymiin waxyu shayaani wa imlaauhu shayaan wuxuu dadka u meeriyey waayo ama rannatu shayaani waa shayaan qayladii iyo dhawaqii wey rannada waxaa la yidhahdaa dananka sawdka macnaha yani waxa weeyaan oo sida fardaha oo kale iyo birta dhawaaqeedii ah, rannada la yidhahda macna wali abi daawuuda abi daawuud waxaa usugnaaday wnasaa-i wabni xibaan waxaa usugnaaday intoodaas ay warinayaan fii saxiixihi uu ku warinaya almusnadi minhu almusnada ayay warinayaan xadiidka qeybtiisa musnadka ah waxay warinayaan intooduba almusnada qeybta la tiiriyey oo minhu xadiidka ka mid maxaa ah. laga wadaa waxa wuxuu ka wadaa intoodaasi xadiidka qeybtan dambe ee qaala cawfunta ah kumayna darin xadiidka inta marfuuca basay wariyeen oo inta marfuuca xagey ku eg tahay min aljibti bay ku eg tahay min aljibtidaasay ku eg inta dambe tafsiirka ah ee ninka raawiga uu ku daray intaas kumayna darin abu daud iyo nasaa-i ibn xibaan iyagu mayna warin macna wacan ibni cabaasin xadiidku nasaa-igaas kuma jiro sunan nasaa-iga kuma jiro laakiin wuxuu ku jiraa oo uu wariyey macnaa waxa weeyaan kitaabkiisa tafsiirka ah ayaa wuxuu leeyahay yani kitaabu tafsir bo wuxuu leeyahay macnaha yani sunan kubra kitaabu tafsir ayuu xadiidkan ku wariyey ee sunan suqra kumuusan warin macnaha wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi sal lay slam nabigu wuxuu yihi man iqtabasa ninkii barta oo dhuxul qaata shucbatan gobol min annujuumi oo min cilmi nujuumi cilmiga xidigaha ninkii ka qaata oo ka barta faqad iqtabasa wuxuu bartay oo u qaatay shucbatan gobol iyo qeyb ayuu min asixri sixir ka qaatay zaada wuu kororsani dembigaa iyo qeybtaa sixirkaa way u siyaadi maa zaada barashadiisa intuu siyaadiyo mar walba uu sii kororsado barashada cilmiga xidigahana sixir unbaa usii siyaadi qeyb sixir unbuu sii siyaadsaday rawa waxa ah, weliya xadiidka abu daawuud wa isnaaduhu xadiidka sanadkiisuna saxiixun waay axmed baa sidoo kale wariyay ibnu maaja waana sidaa sheekuu sheegayo xadiidku sanadkiisa waa saxiix saxiixuljaamic sagiirka iyo silsilada ayaa saxiixada ayaa labadaba laga firin karaya macna xadiidku marka wuxuu faa cilmiga xidigaha barashadiisa inuu yahay sixirka qayb ka mida ah. oo ninkii cilmiga xidigaha bartaay uu yahay nin sixir bartay saasuu xadiidku inoo sheegay kullamaa aada xidigaha cilmiga ku saabsan aada kororsatana qayb sixira ubaa kuu siyaaday dembi sixirna waa kuu siyaaday sidaas way macnaha xadiidku saasuu faa waxaa laga wadaa yani yani xidigaha ninkii gabal ka qaata lagama wada xidigaha laftooda inaad gobol ka soo goorsato maxaa yl suurtagalba maaha ee waxaa laga wadaa cilm nujum baa laga wadaa cilmu nujuumkana waxa weeye waxay samayn jireen oo carabtu aada u isticmaali jireen hadda lafteeda aad baa loo isticmaalaya isbedelada xidigaha ku dhacaya yani waxyaalahan meertooyin meerooyinka macnaha waxa wey cirka mara kala tegitaankoodiiyo kala fogaanshahoodi iyo isku soo dhawaanshahooda ayaa waxay u daliishan jireen dhacdooyinka dhulka ka dhacay markaasa waxay odhanayaan caawa waxaa isla fadhiya xidig hebel iyo xidig hebel caawa wixii yani waxa weeyaan maaragtay sidaasi noqda mustaqbalkiisu saas iyo noqon doonaa matala waxay odhanayaan caawa ilmihii uur gala mustaqbalkiisu saas iyo noqon waa fiicnaan doonaa caawa xidig hebel iyo xidig hebel baa isla fadhiyo ilmihii caawa uur galaay ilmo xun buu noqon doonaa inkaanu ku dhacday oo kala dhiman saasay odhanayaan marka xidigaha isu imaadkooda iyo kelitegitaankoodi iyo socodkooda oo loo daliishado oo lagu xido dhacdooyinka dhulka ka dhacay iyo waxyaalaha ilaahay qadaraya subxana watacaala cilmigaa wey cilmiga laga hadlay cilmigaa weye oo cilmi waxaa la yidhahdaa yani cilmu nujuum baa la yidhahda waxaba yaraatee calaaqa oo uu laleeyahay xidigaha isbedbedelay waxa dhulka ka dhacaya calaaqa islama laha kuwana ilaahay baa wada subxaana watacaala kuwana ilaahay baa subxana watacaala keenay xidigmabinayd xewil baa yimid oo abaar baa dhicida war jira maah colaad baa soo socota war jira ma aha yani waxa weyaan ilmaha macnaha sidaa noqsaasu noqona war jira maha waxba kama jiro saasa macnaha laynoo sheegay bal barashadiisa iska badaa ku dhaqankiisa iyo rumayntiisa barashadiisa xataa nabigu xarimay salawatullahi waslamu caleyh cilmiga xidiguhu marka waa laba qaybood qaybi waa qaybtaas oo in xidigihii inta la barto manaasishoodii iyo meelahay degayeen iyo meelahay baryayeen iyo isu dhawaanshahooda iyo kala fogaanshahooda haddana loo dariishado lagu xiro dhulka iyo waxyaalaha ka dhacay ama wax guud ha noqdo ama wax gaaroo hal ruux kusaabsan ha noqday cilmiga cilmiga sharcigu diiday barashadiisa in la rumeeyo iska badaayo qayb labaad baa jirta oo cilmiga xidigaha ku saabsan oo waxaa la yidhahdaa cilmu tafyiir baa la yidhahdaa ka horena cilmu ta'fiir baa la dhahaa kan dambe oo cilmu tafyiirka waxa weye xidigihii iyo in loo barto si masalan waxa weeyaan aada waktiga ugu ogaato waktiga si aad ugu ogaato masalan xidigtaasi waa xidigtii waqooyi kasoo bixi jirta markaad socodka ku jirta iyo ee aada habowdo oo kaleeto iyo ayaa macnaha waxa wey lagu jidkii lagu gartaa iyo jihada iyaa lagu aqoonsadaa masalan waxa weyaan xidig heblaa soo baxday oo gugii baa soo dhow xidig heblaa soo baxday oo dayrtii baa soo dhow waa un waktiga unbaa lagu aqoonsan mooye laakiin kuma saabsano calaqalan lama laha dhacdooyinka dhulka ka dhacay waxaba yaraatay kaleeto intaa ka badan laga fahmayna ma ay jirto waktiga unbaa loo daliishanaya qaybtaas way iska banaanta qaybtaas way iska banaanta bal qaarkood inay waajibtaaba laga yaabaa oo masalan yani qiblada iyo qaybaha sharciga calaaqada laleh yani qiblada iyo masalan bilaha ramadaanka iyo yani xajka iyo qaybaha wixii calaaqa lale oo lagu garan karayo yani barashadoodu inay waajib noqotaaba laga yaaba oo loo daliishan karayo macana qaybtaasi marka way iska banaantah qaybta xadiidku ka hadlayana ma lakin qaybta la diidan yahay waa qaybtaa hore sheegna wy macana maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala qadarkiisii iyo waxyaaluu isagu maamulayay oo meel kale loo tiiriyo ayaa ka imaanaysa qaala rasulla sal lay sl nabigu wuxuu hi man iqtabasa iqtibaaska waxaa la dhahda asalkiisa dadka markaad dhuxul ka qaadato ama aada dambaamuro ka qaadato wuxuun inaad qori ka qaadato ayaa iqtibaaska la yidhahda waxaa laga wadaa halkan barashadaa laga wadaa man iktabasa ciddii barata shucbatan gabal min anujuum min cilmi nujuum cilmiga xidigaha ninkii gabal iyo qeyb kamida bartaay faqad iktabasa wuxuu dhaqaatay oo uu bartay shucbatan gabal buu min asixri sixir ka bartay gabal sixir ah ayuu bartay zaada wuu kordhayaa gabalkaas sixirkii wuu u ziyaadayaa maa zaada inta uu barashada cilmiga xidigaha badyaba markasta uu badsoodaba tanna way usii kordha qayb macnaha sixira unbuu kororsaday rawa abu daawud waisnaadu saxiix wey xadiidkaas seebuu sixir ku yahay seebuu macnaha xageebaa isagii sixirka la iskaga cilmiga xidigaha barashadiisa iyo sixirka waxaa la iskaga xidhayaa sabab qarsoon wey xidigahan cirka wareegayahay dhulka waxa ka dhacay seebay raad ugu leeyihin xagee usoo mareen seebay sabab ugu noqdeen waa sabab qarsoon marka oo aan xaqiiqana ahayn mar hadduu sabab qarsoon yahay waa nooc min asixr marka noo mar hadduu sababkiisu qarsoon yahay ayib walinasaa-iyi waxaa u sugnaaday oo uu warinaya min xadiidi abi hurayrata xadiid abi hurayra xaggiisa xaal uu ka ahaaday ayaa wuxuu warinaya inuu nabigu sal alay slam yihi man caqada ruuxii gunta cuqdatan guntin uma nafasa markaana afuufa fiiha dhexdeed intuu guntimo gunto ruuxii wax ku tuftufo oo wax ku afuufa faqad saxara waa sixray sixir uma laabna ninkaa waman saxara ruuxii sixrana faqad ashraka waa gaaloobay waman tacallaqa ruuxii isku xidho qalbigiisa ku xidha shay-an wuxuun ilahay makhluuqaadkiisa ka midana ah, wukiila ileyhi waa loo tala saara sheegayo isagaa laysu dayn xadiidka nasaa baa wariyey waana xadiis daciif ah wey jumlada ugu dambaysa mooyaane waman tacallaqa shayan wukila ileyhi jumladaa mooye xadiidka intiisa kale waa daciif jumladaasi saynu soo marnayba waa xasan liayrihi xasan liayrihi way jumladaa dambe laakin inta kale xadiidku waa daciif oo wuxuu daciif ku yahay sababku waxa wey xasanulbasri baa abu hurayre ka warinay xasanulbasrina cinda jumhuuri lmuxadisiin muusan ka maqal abu hurayre saa daraadeed xadiidku waa munqatic marka koobaad marka labaad sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo cabaad ibnu maysara almunqari oo layin xadiid siduu xaafid ibn xajar uu leeyahy xadiidku marka waa daciif daciifjaamic sakiirka buu sheekh naasir albani kusoo arooriyey ayib xadiidku marka wuxuu leeyahay nabigu sal lay slam wuxuu yihi ninkii wax gugunta oo markaa guntimihii markuu guntay kadibna afuufo oo wax ku akriya wuu siray wuu sixray keliyeeda laba calaamo ayaa loo yeelay waa inuu wax gunto guntintiina uu wax ku afufo wax ku akriyo sixir baa la yidhahdaa middaa iyada yani waa inuu sixirna ula jeedo macnaha sixir waa inuu la qabto laakiin guntin intaad gudatay haddaad wax ku tufto oo canduuf ku tufto si ay usii adkaadood u dhuurjiso maqaasid kaliya ujeedooyin kale haddaad ka leedahay maya laakiin haddaad sixir ula jeedoy dad inaad ku dhigto markaas macnaha sixir noqonaysa waana midii nabiga lagu sameeyey salawatullahi waslamu aleyh wa min shari nafasaati fi lcuqad yani waxaa nabigu mray salawatuli waslamu aleyh la yii waxaad ilahay ka magan gashaa haweenka guntimaha afuufaya yani haweenkii lubay bimacsamkii nabiga sixreen soo sheegnay salawatuli waslamu aleyh haweenkiisi iyo gabdho kuwii ahoo kuwiisao sixir kala qeyb qaatay ayaa macnaha laga wadaa nafaasaati fi marka wax kuguntinta iyo ku akrinta iyo kutufida iyo sixirka noocyadiisa nooc ka mida ah macnaha ninkii sixir la yimaadana shirki buu la yimid waynu soo marnayo sixirku laba qaybood weeye qaybna waa gaalnimo qaybna waa dembi weyn qaybta gaalnimada waa qaybta shayaadiinta iyo jinka iyo la xidhiidha la adeegsanayo qaybna waa qayb ka sokayso waa qaybta wax laysku qasqasay ruuxa markaa la cabsiiyo oo qaybtaasi gaalnimo ma gaadsiisnaan yidhi macana sidaasay culimadu u kala saarayaan qaarna wayba isku duuduubayaanba qaybta ugu dambaysa jumlada ugu dambaysa xadiidka waman tacallaqa shayan wakila ilayhi macnaheedu waxa weeye kii wax sixray wuxuu tala saartay oo arintiisa dhan ku xidhay waxa uu xidhxidhay ee sixirka ah iyagaa unbaa loo tala saaran oo ilaahay subxaana watacaala marna xumaantaa ka qaban maayo laga hanuunin maayo laga sixi maayo hulaag la waafajin maayo waa laysu dayn isagii xumaantu raacay taasi waa mid talabaadna waxa wey dadka qaarkood marka la sixro ayay laftoodu ilaahay u carari maayaan iyo diintiisa iyo in adkaartii laysku akriyo sharciga kusoo aroortay waxay u cararayaan six ruuxii sixray laftiisiibay wax ka raadinayaan haddii la ogaado ama ma ahe kuwo kaloo saaxiriin ah oo iyagu iyagoo laftoodu waxfala ayuu odhanaya war sixir furyo ii raadiye marka isaga laftiisu kuwa uu wax ka raadiye baa loo dayni oo ilaahay subxana watacala meesha waa ka baxaya kaalmadiisii iyo waafajintiisii iyo caafimaadkiisii iyo meesha waa kala baxaya saasa macnaha waxa weyaan laga wadaa jumlada dambe man caqada ruuxii gunta cuqdatan guntin uma markaa kadibna nafasa afuufa fiiha dhexdeeda isagoo sixir ula jeeda faqad saxara waa sixray inta badan waxay u isticmaalaan sixirka la yidhahdo sarfiga iyo cagsiga asarfu walcagfu waa noocyada sixirka nooc ka ah. sarfiga macnaha waxa weya ruuxa qalbigiisii oo la duwo waayo shayguu jeclaa laga duwo haweenaydiisii iyo waxyaalihii u jeclaa in laga leexiyo cagsigana waxaa la yidhahdaa wuxuusan jeclayna lagu kabo sida madiidadan soo marnay oo kaleeto inta badan qaabkaasay u isticmaalaan macnaha ayib waman saxara ruuxii sixrana faqad ashraka waa gaaloobay waman tacallaqa ruuxii isku xidha shay-an wuxuun ilaahay keyrkii oo makhluuqaadkiisa kamidana wukila ileyhi waa loo tala saarano waa looga bixi waa laysu dayn wa can ibni mascuudin ana rasuula lahi sal lay slam ibni mascuud waxaa laga warinaya in rasuulku qaala uu yidhi alaa hal unabi'ukum ma idiin sheegaa mal cadhu cadhi wuxuu yahay ma idiin sheegaa cadhiga asalkiisa gooyintaa la yidhahdaa shay la gooyo hiya cadhigaas annamiimatu waa warxumatashiilka waay namiima isku dirdirka way dadka la dirdiro alqaalatu waa hadal badni bayna annaasi dadka dhexdiisa hadalka la badiyo wey sida uu leeyahay ibnu athir kitaabkiisa annihaaya fi alxadiis qaalada waxa la yidhahda bimacnaa kasrat lqawli bayna annaas dadka dhexdiisa hadalka la badiyo hadalka loo kala qaadqaado ama alqaalatu bayna annaas dadka dhexdiisa hadalka la raro naqligana waa la qaalada waa la dhihi karaa macna xadiidka halkan wuxuu ka hadlayaa namiimaduu ka hadlaya war xumadashiilka dadka hadalka kala qaada calaa wajhi lisaad dadka inay isku diraan oo fasaadiyaan dhexdoodana hadalka u kala guuriya oo hebel hadal ka qaado oo ku kala ugeeyo oo dadka markaa isku dira qoladaasuu xadiidku hadlaya wuxuu nabigu sal alay waslam yidhi oo ku sheegay in ay macnaha waxa weeyaan arrintaasi cadhi ay tahay waa goyn oo goyn ka darinima ay jirto saa daraadeed baa yaxya bn abi kabiir oo taabiciintii kamid a yaa waxaa laga wariya wuxuu yihi yufsid namaamu wlkadaabu fii saacatin maa laa yufsidu saaxiru fii sanati ruuxa dadka isku dirdira iyo ninka beenaalaha labadooduba waxay geysan karaan fasaad saaxirku yani hal maalin waxay ku geysan karaan fasaad saaxirku uusan hal sano ku geysan karin bulshadaa dhan ee nabada eh ee wada degan ee walaale eh dhibdhex oolin ee isjecel hal hadduu u kala dabqaado ayada dhan buu isku diri karaa bulshada dhan buu dumin karaa macna marka meesha baabu sixir loogu keenay ruuxa warxamutashiilka iyo barnaamijkiisa meel wax kale ma ahe fasaadka uu geysanayo yani isku diridda dadku yaa tii sixirka oo kale a natiijada isku mid ah maxaa yeele sixirku dadku isku diraa sooma nin iyo xaaskiisii oo isjecel bay kala geynayaan yufariquuna bayna almari wa zawji soomaa ninkii haweenaydiisay kala caydhimayaanoo isku dirayaan tanna sidii oo kale wey marka xagga raadka iyo ta'siirka uu keenayo iyay namiimadu sixirka kala mid tahay waana xaaraam ee gaalnimo iyadu ma gaadhsiisna waa qaybahaynu lahayn fisqi bay keenaysaa kufr ma keenayso macana wuxuunu iskaga xidhayaa sheekh xagga xukumka iskagama xidhayo ee wuxuu iskaga xidhayaa noocyadan kale gegedisan xagga macnaha lugawiga macnaha lugawiga marka la fiiriyo oo sababka qarsoon ah ayay macnaha sixir unoqonayaan saasuu baabu sixir ugu keenay macna namaamadu markii isku waa dunuubta ugu waaweyn bay kamid tahay nabigu sal alay wasalam waan ka odhanaya macnaha ruuxa ka shaqeeya hawlahaas jannada ma gala macnaha laa yadkulu janata qataan wa bi riwaayatin namaam ninka dadka isku diraayo jannada rabbi ma galo subxana wa tacala maxaa yeelay islaax iyo wanaajinha laga shaqeeya la yidhi fasaada laga shaqeeya marna lama dhihin shareecadu waa diiday bal waxaada loo ogolaaday islaax dadka si loo dhexdooda wanaag looga shaqeeyo xataa been in la sheego beentii oon banaanayn baa xataa loo baniyey been sheegaale dadka macnaha waxa weyaan been u kala rara si aada u heshiistaan oo wanaag dhexdooda aada udhigtaan macnaha isku dirida maaha muslim baa xadiidka waxaa wariyey muslim muslim baa wariyey xadiidkaas wejiga marka sixirka uu ku yahay way iska caddahay walahumaa waxaa usugnaaday bukhaari iyo muslim can ibni cumara waxaa laga warinaya radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala inuu yidhi ina min albayaani aftahanimada waxaa ka mida la sixran sixir baa ka mida aftahanimadiiy afminshaarnimadii lafteedii baaba sixir noqotay qaar ka mida sixir ah saasuu nabigu yuri salawatulli waslamu caleyh xadiidku waa xadiid caano muttafaqun caleyh wey laisku waafaqsanya bukhari iyo muslim baa warinaya aftahanimada qaar baa sixir ah macnaha waxaa laga wadaa yani ruuxa aftahanka ah yani bayaanka horta fasaaxadaa laga wadaa balaaqada ruuxu waxa qalbigiisa ku jira inuu gudbin karo oo dadka quluubtooda uu hanan karayo ayaa bayaanka la yidhahdaa marka qaar ka mid a ah sixira buu nabigu uri salawatullahi wasalaamu caleyh say sixir ku tahay waxay sixir ku tahay ruuxu markuu aftahan yahay oo afminshaar uu yahay dadka quluubtooda ayuu ku ciyaari karaa waxa uu doonahayu ka dhaadhicin kara hadduu yahay xaq iyo baail kolba kuu yahayba quluubtiibuu marka ama baailka jeclaysiin ama xaqa jeclaysiin hadduu baail wato oo ninkaasu xumaan uu watana xumaantiisu dadka quluubtooda ku xidi isagoo aftuhanimadiisa adeegsanaya oo sixirka u adeegsanaya uu kaayay xaqiina wuu karab marin oo xaqii quluubtii ayuu ka duwi ufiirsa marka qaybta sixirka ee aftahanimaduna waa qaybta baailka loo adeegsado wey ee baailka loogu gargaarayo wuxuu marka sixirka uga eg yahay sixirka quluubta ayaa lagu duwaa oo wanaagga looga duwaa xumaanna loogu duwaa kana sidii oo kale wey aftahanimadoo dhan marka ma aha talabaad wuxuu kala mid yahay sixirka waa sabab qarsoon wey ninkan iska hadlaayo ee afkiisa ku hadlaya carabkiisa ku hadlaya seebuu qalbigaaga saameynta ugu yeeshay seebuu ku tasiriyey seebuu wax kugu jeclaysiiyey waxna kugu nacmaysiy seebuu barnaamijku wata kaaga dhaadhiciyey waxaad adigu wadatayna kaaga kala daadiyey waa sabab marka qarsoon wey maana sababkuna waa qarsoon yahay raadka iyo natiijaduna waa natiijadii sixirka oo kale oo dad yani quluubta oo loo duwa baatil wanaagana laga duwo sarfigii iyo caqsigii oo kale ayaa macnaha ku jira saasuu marka sixirka oo kaleeta u yahay qaar kamida aftahanimada aftahanimadu asalkeedu shay ceeba maaha waa shay waa ilaahay nicmo uu bixiyo wey oo adoomada qaar mawhibo ilahay uu adoomada qaarkood siiyo wey laakiin wuxuu ama ammaan ku noqon oo uu nicmo iyo wanaag ku noqoni ama xumaan uu ku noqoni kolba wixii loo adeegsado haddii fasaaxada khayrka lagu garab istaago oo diinta lagu garab istaago oo lagu fidiyo oo lagu difaaco marka waxay noqoni wanaag bay noqon ammaan bay noqon haddii laakiin baatil loogu adeegaayo sixir bay marka noqoni waxayna noqonaysaa markaasi in ay inkaar iyo dembi iyo ay noqoto macna laakiin asalka fasaaxadu waa mawhibe ilahay addoomada qaar ka mida uu siiye wy ina min albayaani aftahanimada qaarkeed ama qaar ka midii la sixran sixir wey aftahanimada qaarkeed baa sixira kulligeed ma wada ahaa fiih masaail baabkan masaail dhowraa ku jirta alula masalada koobaadi waxa wey ana alciyaafata canaanta shimbiraha la canaanto iyo wadarqa iyo faalka watiyarata iyo baasaysigu min aljibti sixirka inay kami ka bidiyo xadiidkii horaa tilmaamay athaaniyatu masalada labaad waxa wey tafsiru lciyaafati ciyaafadii oo la fasiro iyo watarqi barqigoo la fasiro waa tafsiirkii cawf aan kusoo marnay athaalithatu midda saddexaad waxa wey ana cilma nujuum cilmiga xidiguhu nawcu noc wey oo min asixri sixirka ka mid a waxaana waa qeybta la yidhaahdo cilmi taiirka oo xidibuhu inay saamayn kuleeyihiin oo ay wax ka maamulaan ilahi subxana watacala waxyaalahu yani dhulka ka riday saas in cilmiga noocaas w alraabicatu masalada afraad waxa wey alcaqdu in guntinta maca nafsi in wax la gunto oo wax laysku gudgunto maca nafsi iyadoo afuufidi ay la jirto min dalika sixirkaasuu ka mid yahay haddaad afuufis iyo gunti guntin isku dirto isku darto adoo sixir ula jeedaayo siba kuma laabna waa macnaha dhamaysa dembige dembigiisiina kuful alkhamisatu masalada shanaadi waxa wey ana anamiimata namiimada iyo warxumo iyo dadkoo laisku diraayo min dalika iyaduna sixirka ka mid ta ah. waxyaalada faaidaysanay ka mid tahay asaadisatu masalada lixaadi waxa weye ana min dalika kaa waxaa kamid a ah, oo sixirkiiya ana min dalika ay min asixri sixirka waxaa kamid a ah, bacdu lfasaaxati aftahanimada iyo afminshaarnimada qaarkeed waa qaarka baailka loogu adeegiyo xumaanta loogu adeega macna baabu maa jaa fi lkuhaan wanaxwihim wuxuu baabu yahay wixii kusoo arooray kaahiniinta iyo wixii lamid a kuhaanta waxaa la yidhahda waa jamcu kahin inagii soo marnayo waxay ahaayeen dad aadaya xilina kala tegay xisaabtaa marka lagu soo saari karaa xilligay isku aadmayaan qoraxdu madoobaanaysa ama dayax madoobaanay kahaanana maaha cilmuleyb la ogaadayna maaha lakin waa shay xisaab lagu ogaaday waxaa lagu odhanayaa mathalan sanadka soo socda xidig saynley baa soo dhixi doonta xidigta sayntale yaa imaan doonta waa xidig macnaha waxa weeyaan intaasoo sanadoodoo la yaqaanay adduunka ka maqnaataa markaasay soo baxda hal mar marka xisaab baa lagu ogaaday wax qeyb lagu ogaadayo kahaano midna ma aha waxyaalaha noocaas kale marka xisaab lagu ogaadayo eyb maaha kahaanana ma soo gelayso mana waxaa iyaduna kahaano aan soo gelayni haddii macnaha loo adeegsado wax maxsuusa oo calaamo iyo astaamo loo adeegsado iyadana marka ibni aadamka ilaahay uu baray iyadana ma masalan hawado kale hadda waxaad maqlaysaa yani berito roob baa di'i doona qolyahan macnaa hawada iyo cabira berito roob baa di'i doona odhanaya taqriiban in la jismiyamo ma jismin karaano oo roobbaa marar badan bay been sheegayaan laakiin waxay deliishanayaan oo u deliishanayaan hawada isbedelka hawada ku dhacay hawada macnaha isbedelaysa oo qaab iyagu markaa maqaayiis iyo qalab iyo ajhize ay haystaan yaa lagu cabiraya hawadaasaa marka waxay u muuqataa inay macnaha ay tahay hawo uu roob ka soo dhow yahay soo hasha ma arag macnaha waxa weeye markii caana ka soo dhow yihiin naasaha waaweynaada way bedlantaa soo lama dhao samadu waa bedlan tahay reebaadiyaa hataa yacni markii roob soo dhow yahay hawadaa laga gataa isbedelka hawada ku dhacayaa laga gataa oo laga aqoonsadaa marka hawada iyo ajiizada ay haystaan iyo unbaa loo daliishan mooye ma aha iyadana eyb wax laga ogaaday kahanana ma aha sidaas weyaan laakiin waa laga fiican yahay in la yihahdo robaadiy yani in macnaha jasmigaasi aan la marin baa fiican bal waajib ba ah maxaa yeele marar badan baa been la sheegi yani waa laga yaaba in la yihahda fiican ayib rawaa muslimu muslim wuxuu weriye fii saxiixihi saxiixiisa wuxuu ku wariyey can bacdi azwaaji nabiy sal ly sl nabiga haweenkiisa qaarkood wuxuu ka wariyey can inabiy sal lay sl nabigana waxay ka warinaya haweenkaa qaarkood qaala inuu nabigu yuri sl lay slam haweenkaas qaarkood waa xabsa xabsa bintu cumar wey qaala nabigu inuu yihi sal lay slam man ataa ruuxii u taga caraasan caraas ninkii u taga oo fasa'alahu weydiiya can shay-in wuxuu oo fasadaqahu rumaysta wixii uu u sheegay lam tuqbal loo aqbali maayo lahu isaga salaatu salaad loo aqbali maayo arbaciina yawman afartan beri salaad laga aqbali maayo yani ninkii caraaf utaga caraafku waa inoo imaan doonaa caraafku waa dadka waxyaalaha wax ka sheeg sheego wey kaahinka iyo caraafka waa isku macno dhow yihiin oo caraafka culimada qaar waxay odhan doonaan sida inoo imaan doonta waa ninka waxyaalihii dhacay wax ka sheega masalan alaabtii la xaday meel hebley taallo oo kaleeto hebel ruux saas iyo saa baa xaday dhulka waxaa xariiqaya ama kitaab baa horyaala ama me macnaha wuxuu odhanaya waxyaalaha noocaas oo kaleeto horay u dhacay baadidii luntay may joogtaa qaab noocaas oo kale caraabka kaasaa la yidhahday waxyaalihii dhacay buu wax ka sheegaa kaahinkana wuxuu wax ka sheegaa waxyaalaha soo socda saa culimada qaar baa u kala saare lakin waa inoo imaan doontaa yani waxyaalaha lagu kala garto oo dhan siay kala yihiin oo dhan ninkii qolyaha mid kamida u taga oo wax weydiiya wuxuu weydiiyey intuu wixii uu uga sheegayna rumaystaay afartan beri salaad loo aqbali maayo nabigu yihi salawatulli waslamu caleyh xadiiku waa xadiis saxiix yani waxa weyaan laakin lafdiga a ah fasadaqahu muslim kuma jiro ilan xadiidka muslim baa wariyay buu leeyahay lafdadaasi muslim kuma jirta waxay ku jirtaa imaam axmed iyo keyrkii baa wariyey laakin lafteedu waa saxiixa sida inoo maandoonto insha allahu tacala lakin muslim in loo tiiriyo maaha ayib xadiidka marka wuxuu leeyahay ninkii u taga qolyahaasi wax sheeg sheega oo wax weydiiya utegid keliyata oo loo tegay oo wax la weydiiyey miyaa dembigaasi kugu soo raacaya may utegidu dhowr nooc bay leedahay ujeedadaad ugu tegaysaa kala gedisan midi waa mida inaad u tagto oo wax iska weydiiso adoon dan kalaba lahayn inaad iska warsato waa xaram xadiidkay ka muuqataa oo inoo sheegay midda labaadna inaad wax weydiiso wixii aada weydiisay aada ka rumaysato wuxuu kuu sheegay wadaadkan meesha fadhiya wax sheeg sheegay inaad rumaysato taasina siduu xadiidku sheegay weeyaano waa xaraamo ruuxaa salaad laga aqbal maayo afartan beri axaadiis inoo socoto soo socotana inoo soo socotana waxay sheegaysaa inuuba wixii nebi maxamed ugu soo dejiyey qur-aankaa ku gaaloobay saas wey maanaa qur-aankiikaasi waa beeniyey maanaa waxaa kaloo iyadana loogu tegi karaa wax loo weydiin karaa intaad u tagto inaad warsato bal si aad u imtixaanto u tijaabiso deentiisa iyo runtiisa iyo bal inaad tijaabo geliso ayadana waa loogu tagaa taasi xaaraam maaha haddaad u tagto oo waa loogu tegi karaya si aad cajzigiisa iyo tabarxumadiisa iyo inuusan waxba qaban karin inuusan waxba ogeyn u muujiso dadka u tusto inaad wax weydiisana inay waajib noqotaa baa laga yaaba oo min baabi alamri bilmacruuf wanahyi cani lmunkar ay soo gasho marka waxa weyaan utegitaankiisi waxweydiintiisu noocyo kala gedisan bay leedahay axkaamtaasay kala qaadanaysa macana taxdiidku ka hadlayana waxa weyaan inaad ama iska weydiiso ama adoo rumaysanayo inaad wax ka qaadato doonahay inaad wax u weydiiso sidaa ruuxii yeela salaad laga aqbali maayo salaad laga aqbali maayo afartan beri afartan beri waxba laga aqbali maayo yani in loo tegi karo wax la weydiin karayo isagoo cajsigiisa la muujinayo waxayna tusay nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu u tegay wiilkii la odhan jiray ibnu sayaad ibnu sayaad macnaa nin waktigii nabiga noolaa salawatullahi wasalaamu caleyh oo yahuudiha asalkiisu oo axaadiistu sheegtay bu ah wax sheeg sheegi jiray intuu nabigu u tegay salawatullahi wasalaamu caleyh buu wuxuu ku yihi marka maada khaba'tu laka maxaan kuu qariyey waxa hadda qalbiga ku jireen kuu hayo in qalbiga kuugu hayo bal sheeg haddaad wax garanayso markaasa wuxuu yihi addu du buu yihi nabiguna sal lay sl qalbiga markaa wuxuu ku hayay suuratu dukaan du markaasa nabigu wuxuu ku yihi salawatullah waslaam iksa fainaka lan tacduwa qadraka fogow buu ihi oo ilaahay ku fogee qadarkaaga iyo inta aad tahay iyo binu aadam caajisa waxba garanayn ma tilaabi kartid oo ma gudbi kartid waxbana ma ogid buu ku yihi saas wey marka caajigiisii isaga inuusa waxba garanayn in la muujiyo in loogu tagaayo oo wax loo weydiiyayo xadiidkaasaa kutusaya maana saas ayib salaam layska aqbali maayo ruuxaa salaam laga aqbali maayo hadduu rumaysto maxaa laga wadaa salaadii ka maysa miyaa laga wadaa oo afartan beri salaaduu tukanayo waa inuu soo celiyo inta saladood baa laysku yeelanaya dadkii macnaa saaxiriinta iyo kaahiniinta iyo la xidhiiri jiray kuwa wax fala iyo kuwa kitaabta roge iyo in salaadood baa lagu yeelanaya haddii hal maroo loo tegay oo wax laga rumaystay afartan salaadood aan layska aqbalayn salaada lagaay macnaha waxa wey inaad soo celiso oo kaama asixin miyaa laga wadaa maya saa lagama wado wax abaal ah oo ilaahay agtiisa ku yaalla ma jiro wey maxaa yeelay salaadu haddii la yidhahdo lama aqbalin maynan gudin oo weli way ku dul saaran tahay waxay ku noqon kartaa haddii sababka aan loo aqbalin uu yahay ama shardi shuruudii salaada kamid ah ka maqan ama mawaanicdii salaada diidi jiray mid ka kamida ah meesha yaalla labadaa mid ka mid a ah haddii nusuustu u tiraahdo salaada lama aqbalin macnaheedu mana asixin wey waa inaad soo celiso haddii laakiin salaadii arkaanteedii iyo shuruudeedii kulli dhamaystiratay sharciga ay kusoo aroorto lama aqbalin macnaheedu waxa weeye ama ajirkii oo dhammaystiran ka heli maysa ama ma ahee dembiga aada gashay iyo wixii aada ka heli lahayd yaa isla ekaaday oo waa laysla tuuray dembigii baa isku fuuqfuuqsaday oo liqay midda laga wadana middaa iyada dembi baad gashay ajirna waad la timid dembigaana ka weyn ajirkaad meesha la timid salaadaadii afartan beri aada tukanaysay waxaa isku fuuqfuuqsaday oo liqay oo iyada dhan baabiiyey halkii mare aada u tagtay caraafka aada u tagtay macana saas wey soo gaari ma taagna marka kii u tagahay wax weydiinaya hal mar wax weydiinaya haddii sidaasi ku dhacday kan samaynaya bal ka warrama marka kaasi waa kii u tegay dadweynaha ahaa kan samaynaya hawshaaba ka shaqaysanaya ka warrama ee xoolaha ka helaya isaga warkiisa lamama hayano macna man ataa ruuxii u taga caraafan caraaf ruuxii u taga oo fasalahu weydiiye an shayan can shayin wuxuu weydiiyey oo fasadaqahu rumaysta wuxuu sheegay rumaysta lam tuqbal laga aqbali maayo lo isaga salaatun salaad loo aqbali maayo arbaciina yawman afartan beri wacan abi hurayrata waxaa laga warinaya can nabi sal ly sl nabiga uu ka warinaya qaala nabigu inuu yihi man ataa ruuxii utaga kaahinan ruux kitaab gaablow ah kaahinan oo fasadaqahu rumaysta bima yaquulu waxa uu leeyahay rumeeyahay faqad kafara wuu gaaloobay bima unzila wixii lagu soo dejiyey calaa muxamedin sal lay waslam nabi maxamed wixii lagu soo dejiyey qur-aanka waa rumey waa beeniyey maxaa laga wadaa nabi maxamed maxaa lagu soo dejiyey waxaa lagu soo dejiyey waa qur-aanka soo ma ninkan aybkii waxyaalaha soo socdaa wax ka ogahay buu leeyahy qur-aankuna muxuu yihi qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi lgayba ila allah waxyaalaha samaawaadkiiyo dhulka dhexdooda ku qarsoon ilaahay unbaa og buu qur-aanku yihi adiguna nin kalaa og baad leedaha oo waxbaad u raadsanaysa ninkanaad marka warkiisii rumaysatay qur-aanka warkiisiina waad beenisay waxa nebi maxamed lagu soo dejiyeed ku gaalowday eed beenisay kaa isagaa wey macana qur-aankii wuxuu sheegayay oo ilaahay keligii uun arrimaha inuu ka hawarhayo oo ogyahaya taasaad beenisay xadiidka abu daawuud baa wariyey iyo axmed <coughs> iyo macnaha waxa wey asxaabu sunanka kaleba way wariyeen abu daawuud wey kuwa kale iyaguna waa wariyeen ciraaqi iyo dahabi iyo sheekh naasir diin alalbanina way tasxiixiyeen xadiidka <coughs> walilarbacati afartii waxaa usugnaaday walxaakimi iyo xaakim afarta sunanka macnaha wa qaala wuxuuna yidhi xaakim saxiixun wey xadiidkaasi calaa sharihima bukhaari iyo muslim shardigoodu saxiix ku yahay can inabiy sal lay slam nabiga waxay ka warinayaan intoodaasba saxiixun calaa shardi lbukhaariga hadii lagu ihahda saxiixun calaa shardihima macnaha ragga xadiidka warinaya ruwaadu waa ruwaadi ruwaadii bukhaari iyo muslim haddana qaabka ay u warinayaan baa qaabkii ay u warin jireen bukhaari iyo muslim maana qaabkay isu daba yaalaan waa qaabkii bukhaari iyo muslim ragguna waa raggii bukhaari iyo muslim wax ka warin jireen saasaa la yidhahda saxiixun calaa shardihima nabiga marka waxay ka warinayaan afartaasiba iyo xaakim intuba man ataa ciddii u timaada buu nabi uri sal ly slam caraafan caraaf ruuxii u yimaada aw kaahinan ama kaahin u yimaada fasadaqahu oo rumaysta bimaa yaquulu waxa uu sheegayo wax ka rumaysta faqad kafara waa gaaloobay bimaa unzila wixii lagu soo dejiyey calaa muxamedin sal lay waslam nabi maxamed wixii lagu soo dejiyey qur-aanka ahaa wuu beeniyey maxaa yeele qur-aanku ilahay keligii baa wax og oo qeybka og buu leeyahy adiguna kaasaad wax diday axmed baa wariye xadiidka sidoo kaleeto waana xadiid saxiixa saxiix wey macnaha saxiixuljaamic sakiirka iyo sharx caqiida taxaawiyaha tacliiqeeda intaba sheekh waa ku tasxiixiyey mishkaat almusaabix sidoo kale xadiidku marka waa xadiis saxiixa axaadiista horuna la macno yahay ee sheegaysa macnaha kuwaas nimankaasoo wax la weydiiyo inay macnaha gaalnimo keenayso ishkaal baa marka meesha kasoo baxay ishkaalku waxa waaye xadiidkan dambe wuxuu yidhi faqad kafara bima unzila calaa muxamed maxamed wixii lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay oo ruuxaasi inuu diinta ka baxay baa aahirka xadiid ka muuqan kii horena maxaa ka muuqday lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yawman inuu muslim yahay baa ka muuqata oo usan gaaloobin labada xadiis iskama hor imaanayaan marka waxayna isaga hor imaanaynin kufrigana waxaa la odhanayaa waa kufrun duuna kufrin hadduusan marba macnaha yani waxa weeyaan uusan haybka ilaahay mooye cid kala og hadduusan odhanin oo waraysi iyo rumaysi ay ka tahay yani waxa weeyaan kufran duuna kufrin in la yidhahdo waa suurtagal kufran duuna kufrin yani waa gaalnimadii gaalnimada gaalnimadii yarayd wey tii weyneyd ma aha sidaa culimada qaar baa maraya macana weli abi yacla waxaa usugnaaday bisanadin abu yacla almuusili saaxibu lmusnad waxa uu isagana usugnaaday bisanadin jayid sanad wanaagsan wuxuu ka warinaya can mascuudin buu ka warinaya mili xadiidka milahu xadiidkaasoo kalea usugnaaday miluhu xadiidkaasoo kalea usugnaaday mawquufan xaaluu yahay mid ku jooga cabdullahi bn mascuud waxaa wariyay sidoo kale yani bazaar baa wariyey sanad saxiixuna kusoo arooray sanad yani adi asarka mawquufka cabdullahi bn mascuud ku ah wa can cimraan waxaa laga wariyey cimraan ibn xuseyn waxaa laga wariyay marfuucan isagoo la kor yeelay xadiidkaasi mid nabiga la gaadhsiiyey isagoo ah ayaa cimraan wuxuu nabiga ka warinayaa inuu nabigu yidhi laysa ma mina naga mid ma aha man tadayara ruuxii baasaysta makhluuqaadka ila qaar kamida ruuxii baasaysta oo shar ka malaysa naga mid maaha aw amase tutuyira lahu ama loo baaseeyo tutuyira lahu waxaa laga wadaa yani codsada in shimbir loo duuliyo oo loo faaliyo ama isagaa faashanaya ama ruux kaluu yihi ii faali wuu codsaday tutuyira saas wey aw amase takahana ruuxii macnaha waxa wey kahanaysta oo kitaab furta kitaab furasho gala ama faashada ama xidigsada aw tukuhina lahu ama loo kahaaneeyo codsado oo macnaha waxa weyaan ka codsada dadkii macnaha kitaabta furi jiray kitaabta ii fura yidhahda ama ii xidigiya ama ii faaliya yidhahda ruuxa codsaday iyo ruuxa samaynaya labaduba naga mid maaha buu nabigu salawatullah waslamu caleyh aw amase saxra ruuxii sixira aw suxira lahu ama loo sixro hadduu ruuxu sixirka sameeya ama isaguba codsado in loo sameeyana isaguna naga mid maaha buu nabigu sal ly slam waman ataa ruuxii u yimaada kaahinan kaahin ruuxii u yimaado oo fasadaqahu rumaysta bimaa yaquulu wuxuu leeyahay faqad kafara waa ku gaaloobay bimaa unzila wixii lasoo dejiyey calaa muxamadin qur-aankii nebi maxamed ugu soo dejiyey wuu ku gaaloobay rawahu bazaar baa wariyey xadiidka biisnaadin jayid buu ku wariyey xaafid ibn xajar baa xukumkaa iskale xukumkaa jayidka xaafid baa xadiidka ku xugmiyey warawahu waxaa wariyey xadiidka sidoo kale atabaraaniyu baa wariyey fi lwsat buu ku wariyey mucjamwsat biisnaadin xasanin sanad wanaagsan buuna ku wariyey min xadiidi ibni cabaas xaalu xadiidka ibni cabaas ka mid yahay duuna qawlihi laakin intan dambe muusan ku darin waman ataadaas waman ataadaas macnaha waxa weye xadiidka uu abaraani warinayo kuma jirto qeybtan dambe ee waman ataa kaahinan fasadaqahu ila akhiri xadiid intaa dambe muusan ku darin laakin isagu inta horu wariyay manaa ilaa akhirihi xadiidka akhirkiisa laga gaadho intaa dambe muusan ku darin xadiidku waa xadiid saxiix yani waxa wey labada qayboodba khaasatan riwaayadan dabaraani nin daciifaa ku jiro yani la yidhaahdo zamcat ibnu saalix waa daciif sida haysami uu leeyahay laakin xadiidku duruqda kale uu leeyahay iyo shawaahidiisa yuu xasan ku noqonaya xataa dariiqaas dabaraani ee xasanka ah duruqdiisa kalena saxiix bayba gaadhaysaaba darajatu sixa ayay gaadhaysaa saas way macana xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideeyey dhowr xugum ta koobaad waxa weye baasaysiga haddaad adigu baasaysatay iyo haddii laguu faaliyo oo ruux kale wax kuu baaseeyo intuba waa isku mid waxaa la sheegaa yani dadka qaarki waxyaala layaab kale waxaa kamid a shaquu gelaya hawl buu gelaya tabcashuu gelaya tabcashadii barnaamijkii uu ku jiray cabaar markuu ku fashilmo intuu waxoogaa la lagatamo il uga bixi weydo iyo wuxuu odhanaya warkani roodo ilama leh wareegaya hadduu adhig tabcan jiray lo u wareegi oo wuxuu leeyahay war meeshaan la iima barakaynin hadduu geel tabcan jirayna wuu ka wareegiyo meel kale u wareegay hadduu tijaaro noocayana ku jirayna tijaaro kaloo nooc kale u wareegaya waxaas qeyb tatayurka ka mida wey waxaa la sheegaa yani imaam alkisaa-i ruuxa waxaa la doonaya dadaal inuu bixiyo oo camalkani mar hadduu mubaax yahiyo sharciguba kuu ogolaaday in aadan ka daalina aada dadaal ku bixiso oo waxbaa kaa hor yimi iyo kuwaada aadan uga bixine yani waxa wey aada ku madax degtaan raba marba hadduu sharcigu kuu ogolyahay macnaha oo casiimadaada aynan macnaha dhaawac soo gaadin imaam kisaa baa laga sheegay imaamkii naxwiyiinta imaamkii naxwiga ah yaa waxaa laga sheegaa maalin maalin naxwadaa ku adkaatay naxwadu dadka qaarkiibay dhib ku noqotaay oo geli weydaan naxwada unbaa geli weyday imaamu kisaa maalin maalmaha ka mida marka isagoo socda iyo wuxuu kusoo baxay bay dhahaan yani quraanjo intay wax tunka ku wadato oo shay wadato derbi inay fuusho doonaysa derbigay fuuli meel dhex markay maraysa soo dhici markaasay haddana ku laaban meeshii markay kusidhowda haddana soo dhici markaasay haddana ku laaban baashin buu dul istaagay oo cabaar fiirsaday baashiisay u waday u waday u waday u waday markii dambe un dushay uga baxday dardigay doonaysa inay fuusho imaam kisaaya halkaasu marka go-aan ku gaadhay sa marka horba qadarka ilaha rumaysnaa naxwada inuu barto oo ka liib keeno wa ficlan si u waday imaamu naxwiyiin buu noqday naxwada ragga looga dambeeya ayuu noqday sidaas wey marka camalka kari weydaya iskaga carab hoona kulama leheen war jira ma aha wuxuu kaaga baahan yahay adkaysi iyo yani raganimaa lagaa rabaa wacan imraan bni xusaynin marfuucan laysa minaa naga mid maaha buu nabigu yuri sal lay slam man taayara yani jidka nagi ma haya wey waan khilaafsan yahay jidka nagi aw tutayira lahu ama loo faaliyo oo shimbiro loo duuliyo aw amase takahana kitaab furta aw tukihina lahu loo kitaab furo ka furayo iyo ka loo furayo labaduba waa isku mid aw saxra ama sixro aw suxira lahu ama loo sixro waman ataa ruuxu u yimaada kaahinan ruux kitaab gaablow ah kuwan kitaabka daya ama xidigaha fiiriya ama faaliya iyo noocyada wixii lamida ah, ruuxii u yimaado oo fasadaqahu ka rumaysta bimaa yaquulu wuxuu leeyahay faqad kafara waa gaaloobay ruuxaasi bima unzila qur-aankii lagu soo dejiyey calaa muxamadin buu ku gaaloobay salawatullah waslamu calayh rawahu lbazaaru bazaar baa wariyey biisnaadin jayid buu ku wariyey wa rawahu tabaraani baa wariyey bilawsat ayuu ku wariyey biisnaadin sanad booda isaguna ku wariyey xasanina wanaagsan min xadiidi ibni cabaas xadiidka ibn cabaas xaaluu ka mid yani ibn cabaas buu ka warinaya tabaraani duuna qawlihi inta dambase kuma jirto oo ah waman ataa ila aakhiri xadiidka intiisa dambe laga gaadho halkaa laga bilaabo ilaa in dambe laga gaadho qaala albagawiyu halka waxaa marka uu ka sheegaya caraabkiiyo kaahinka maxaa la kala yidhahda caraabkiiyo kaahinkan laleeyahay yaan loo tegin oo yaan waraysanin oo yaan wax laga rumaysanin maxay kala yihin qaala albagawiyu imaam albagawi wuxuu yihi alcaraafu caraabka waxaa la yidhahdaa alladii midka weeye daci sheeganaya macrifata alumuuri arrimaha inuu wax ka garanayo yaqaano bimuqadimaatin hordhacyo inuu ku garanayo hordhacyo uu samaynayo ayuu ku sheeganayaa inuu arrimaha wax ka yaqaan hordhacyadaasoo yastadilu uu u daliishanaya biha iyada cala almasruuqi shaygii la xabay wa makaani daallati iyo shaygii lumay meeshuu yaallo wa wanaxwi dalika iyo wixii la mid imaam baqawi wuxuu caraafka ku sheegay waa ninka sheegta in uu arrimaha wax ka ogyahay waxa uu og yahayna waa la ii waxyoodaayo qalbiga igaga soo dhacaysaa hordhac yuu samaynaya waxyaala hordhaca yuu samayn oo masalan ama dhulkuu xariiqaya ama xidiguhu fiirinaya ama kitaab buu furaya muqadimaadku kuwaa wey kuwaasu yuu adeegsan markaasuu kuwaa waxyaalaha uga soo baxa ayuu wuxuu u deliishanaya meeshii wixii la xaday uu yaallo iyo xoolihii lumay meesha ay joogaan iyo wixii lamid a aada baa loo daliishadaa macana aad baa loo daliishadaa bal ruuxa markii wax laga xado wadaad baa markaba loo yeedhi wadaad ordahayaa imaan dakhtar moodo markaasuu macnaha waxa wey markiiba waxba meesha ku akrin cabaar hadduu wax biirbiiriyo kitaab u watay macnaha waxa wey kala baarbaaray iyo wuxuu odhanayaa nin noocaas oo dheer oo madow oo cas oo noocaas yaa horta alaabta qaaday mana dhawo oo meel fog buu jiraa dayibkeen baa la marka ninkii markaasuu birbirise waxay dhahaan iyo balaayo iyo balag iyo balaayu xidhaya marka wax saasoo kaleta wy wa macnaa waxa weye qoladaa wey qolada caraafiinta la yihahdo macnaa bakawi marka tafsiirkiisa marka la fiiriyo caraafku waa ninka waxyaalo dhacay wax ka sheega waxyaalo soo socda maya waxyaalaha soo socda kaahinkaa ku shaqale laakin kani waxyaalo dhacay laakin aan lala-yahay oo meelay jiraan aan la garanaynin iyo wax ka sheega caraaf baa la yidhahdaa suu bakawi leeyahy waqiila waxaa la yidhi huwa caraafku alkaahinu kaahin iyo caraaf waaba isku midna culimada qaar baa leh wlkaahinu kaahinkuna huwa isagu aladii midka wayubiru ka warama can ilmuqayabaati waxyaalaha ilaahay inaga qariyey fi lmustaqbali oo soo socda mustaqbalka dib ka dhici doona ninka wax ka sheegaa la yidhahda aladii midka wayubiru ka warama mir qalbiga wax ka sheegaa la yidhahda iyo caraabku waa kaahinkana waxaa la yidhahdaa ninka wax oo yidhaahda sanadka soo socda roo baadi doona islaamtani wiil bay sidaayo wiil bay umuli doontaa soo ma waxyaalahaasoo bal kuwa sheegsheega mustaqbalka wax ka sheega kuwaasaa la yidhahda maa qolo culimada kamid a ah waxay leeyihiin ninka qalbiga waa oo yidhahda waan garanaya waa uurkubaalaha ninka soomaalida iskaada uurkubaalle haddaad maqasho waa nin yidhi qalbigaaga waxa ku jiraan garanaya qolyaa waxa wey badanoo awliyanimo isu caleeba saaray yaa barnaamijka aada ugu fitnaysan qalbigaaga lagu ohanaya maxaa ku geliyey qalbigaaga ilaashaa lagu odhan markaasaa dadkii waxa ka dhadhacday si kasta haddii uga fog sheekabin oo meel hiblo jooga anigaa qalbigaaga waa la socdaayo dareen yar oo isaga lidku ayuusan qalbigaaga soo gelin ilahay haddii saa looga cabsan lahaa jannadaa la wada lahaa baan umale ayib waqiila waxaa la yidhi huwa lkaahin wey huwa lkaahinu huwa ladii midka wey yukhbiru ka warrama can ilmuqayabaati waxyaalaha soo socda dibka imaan doona filmuqayabaati waxyaalaha la qariyey fi lmustaqbali yani gadaal dambe dib dambe iyo waktiyada soo socda hal ha doona laynaga qariyey yuu wax ka sheegaa waqiila waxaa la yidhi alladii midka yukhbiru ka warrama camaa fi damiir waxa qalbiga ku jira ayuu wax ka sheegaayo qalbiga inuu wax ka garanayo uu sheeganay jinka sidiisaba kulligood waxyaalahaasoo dhan jin bay adeegsadaan jinka adeegsigiisa yani ma la adeegsan karaa mise lama adeegsan karo ma lagu shaqaysan karaa jinka shaqaysiga shaqada loo dirsanaya kala gedisan culimadu say leeyihiin haddii shaqada loo darsinayo ay tahay wax sharciga waafaqsan way banaan tahay buu le shekh ibn cuthaymin iyo eyrki shekhulislam ibnu taymiya ugu horreeyey oo masalan waxaad u adeegsanaysaa dacwada fidinteeda marka kale jinka loo adeegsado ilan jinku waxbay naga bartaan oo culimadaas yani insigay wax ka bartaan haddii marka calaaqa lala yarko lala hadli karayo dacwada dadka gaadsiyaa la dhigi ducaadna diraa laga dhigi karaa oo waxyaalaa loo adeegsan karayo haddii loo adeegsado waxyaala adduunyada ka mida iisoo qabo oo sharcigu ogol yahay oo aan la diidinna ayaduna waa iska mubaax waxyaalo sharcigu uusan ogolen haddii loo adeegsado oo dadka xoolahooda lagu booba iyo iyagoo lagu salido oo lagu diro oo lagu dhibo iyo iyadana ma banaana saasaa loo kala qaadqaadaa intaba waxaan la ogoleen taa banaan iyo taa aan banaanaynba jidka aada u marayso hadduu yahay xaaraam iyadana waa xaaraam oo masalan waxa weeye baad isu dhiibi waxbaad u gawraci shirkiyaad baad u samayni markuu tiisa kaa dhamaysto oo diinta kaa saaro inta badan markaa kadib buu khidmeeya oo u adeegaa qolyahan ku adeegta macna laakiin isagoo shardi kula gelin oo aan wax meel kugu xidhanin oo aan nadar kaa xidhanin oo wax aydaan isku ogaanin inuu kuu shaqeeyo suurtagal ma khaasatan hadduu jinkaasi gaal yahay yani inuu kuu shaqeeyahay aada bay baciid u tahay macna wa qaala abulcabaas ibnu taymiya wuxuu yidhi alcaraafu caraafku ismun wey magac wey oo lilkaahini usugnaaday kitaabka dhawra noocaas hadda loo yaqaana ama ka jinka la shaqeysa wlmunajimi ka xidigiya waramaal ka bacaadka xaaxaare ee yani waxa quruuraha yani isaguna fiirfiiriya wanaxwihim iyo inta lamidaba wanaxwihim waxaa lamidaba ah, soomaalidu qaabo badan bay adeegsadaane yani waxa weyaan hadda matalan waxaad arkeysa dadka qaarkii bunka soomaad arag bunka marka koobka laga cabo ee wax kusoo hadhaan xarxariiqahaas xataa qaarkood wax ka fiiriyaan waxyaalaha layaab kale bay ka markaasaa waxay kuleeyihiin sidaasaad noqon doontaa iyo sidaasaa tahay waxbay sheegahayaan mana yani waa noocun macnaha nooc ka mida ah. wey jidka la adeegsanayo ha kala gedisnaataiyo dariiqadu laakiin natiijadu waa mid oo waxyaale iyo cilmi ilaahay gooni la yahay baa la faragelinaya wax in laga sheega la doonaya jidku haba kala gedisnaa ama koob qaad ama xidiga fiiri ama dhulka fiiri ama waxaa xariiq ma kala gedisnaa iyo wanaxwihi intaa wixii lamida ah oo minman cid ka mida yatakalamu ka hadla fii macrifati lumuuri arrimaha inuu wax ka yaqaano bi hadihi turuq jidadka inuu ku garanayo noocuu dooniba ha ahaadee kaahinna waa la dhahaa caraafna waa la yidhaahdaa magacaasi waa isku wada mido kulligood waa la wada dhahaa bu leeyahy shekhulislam ibnu taymiya saas way maana hadalkaa waxoogaa yani muusan fogeyn ibnu cuthaymiino wuxuu leeyahy waa dhow yahay in loo wada bixiyo magacaas wa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi fii qawmin dad dhexdood wuxuu ka sheegay qowmkaasoo yaktubuuna qoraya abajad abjad wey abjad abajadkaas abjad huwa huwas xudayi kalimin kuwa iyaga nooca wey jumlooyinka noocaadan baran jirna wey ibnu cabaas baa wuxuu yihi fii qawmin dad oo yaktubuuna qoraya abajad oo wayanduruuna markaana fiirinaya fi nujuumi xidigaha fiirinaya dadka saa sameeya ibnu cabaas wuxuu yihi maa uraa uma malaynayo la iima malagelinayo man facala ciddii sameeya dalika arinkaa lahu inuu usugnaado cinda allahi ilahay agtiisa min khalaaqin inuu nasiib ku ruuxa abjad barta ee haddana xidigaha yani waxa weyaan maaragtay ku xidha oo xidigaha feeriyaay ilaahay agtiisa inuu dheef ku uma malaynaya ayuu yihi abaajaadkaasi waa abjad huwa xuday kuwii aan baran jirnay marka alifka la dhameeyo faatixadan aan la gelin wadaadadu halkaa inoo gelin jire macalimiintu ti iyada abaajaadkaas asalkeedu waxay ka timid horta waa taqriiban waa lix jumlo waay lix jumlo iyo laba kale oo lagu daray sideed bay isla noqonaya waa abjad huwas xoday kalaman sacfas qarashad saakhad iyo daazad sideeddaa jumlo waay sideeddaa jumlo marka asalkeeda waxaa dejiyey niman la odhan jiray saamiyiin saamiyiinta waa la sam ibn nuuci nimankii ka farcamay oo bulshooyin fara badan ahaa yani niman la odhan jiray aaraamiyiin iyo ashuuriyiin iyo finiqiyiin iyo cibraaniyiinta iyo carabta iyo camaaliqadii iyo kulli ummadahaasi waa isku wada jinsi o sam ibn nuux bay ka farcameen carabtan markay intaan lasoo gaadhin masalan xijaab tegi jirtay ummadihii hore ee ka horreeyey ayaa waxay lahaan jireen xuruuftan tadaata luqaddu ka kooban tahay ee macnaha alifbada la yidhahdo xuruuftaas oo sideed iyo labaatan xaraf ka kooban yay tartiib aan keenna oo kale ahayn bay lahaan jireen ayaga marka tartiibkooda wuxuu ahaa sidan alif ba jiim daal ha wow za saasay ugu tartiibsanay say inaga hadda inoogu tartiibsan tahay ma aha tartiibkoodii weeyaan marka jumlooyinkana ayay ku salaysan tahay markaa kadib baa waxaa yimid nin carab ahaa oo loodhan jiray nasr ibnu caasim layti ayaa intuu bedelaybu wuxuu u tartiibiyey tartiibkan hadda inaga inoogu tartiibsan tahay markaasaa haddana wuxuu ku daray yani ayagu waxay ugu ekayd qarashad bay ugu ekayd sakhad iyo daazaq labadaa jumlo oo yani waxa weye lix xaraf ay ku jiraan carabtaa asalkeeda iska lahayd luqadda carabtay ahayd oo luqadii saamiyiinta xuruuftan afartaa kuma jirin waa sa'da iyo kha'da iyo daalka iyo daadka iyo da'da iyo haynka kuma jirin saamiyiintii hore luqadooda kuma jirin lakin waa luqa carabiyo asala wey wuu ku daray marka tartiibkan dambe marka isagaa tartiibiye alif ba sa jim xa ha isagaa tartiibkaa dambe dejiyey macnaha isagaana macnaha waxa wey laga qaatayo yani waxa wey nadaamkiisii baa lagu socdaa jumlooyinkan marka sideed ah waxaa ku uruursan xuruufta sideed iyo labaatanka ee ay luqada carabiga ka kooban tahay yaa ku uruursan sideed iyo labaatanka carabba sideedaa jumlay ku uruursan yihin sideeddaa jumlo marka innaga waxaa laynoo bari jiray ma xumayn qaabkay loonoo bari jireen macalimiintu inoo bari jireen qaab xun ma ahayn waxaa laynoo bari jiray maadaama alifba'dii oo kala googo-an layna soo baray iyadoo uruursan oo lasoo koobay oo ardaygu qaban karo ayaa macnaha si kooban ila shayga marka si faahfaahsan looga soo hadlo haddana waxaa la yidhahdaa warkiioo kooban soma la dho isagoo kooban iyadoo kooban bay marka macalimiintu ardada siin jireen saasay ahaan jirto ma xuma abjada marka sidaas haddii loo barto ma xuma culimaduna waxay u islaami u isticmaali jireen muslimiinta ah waxa la yidhahdo xisaab ljumal oo caan ah oo kutubta in badan aad ku arkaysaa kutubta taraajimta iyo waa lagu arkay xisaabljumal waxaa laga wadaa jumlooyinkan iyo waxaa laysku sargoynayaa xisaabta xisaabta nambaradeeda iyo jumlooyinkan xuruuftooda laysku sargoynaya abjad sooma waa number laba jiimkuna waa number saddex daalkuna waa number afar kuwa markaad gaadho number toban markaad gaadho waad boodi ko iyo tan waad ka boodi haddana waxaad ku xijinaysaa labaatan labaatan waad ka boodi soddon afartan konton xaraf walbaad ku aadini yani lixdan toddobaatan sideetan sagaashan boqol markaad joogto boqol iyo ko ka bood waxaad oranaysaa laba boqol saddex boqol afar boqol shan boqol lix boqol toddoba boqol sideed boqol sagaal boqol kun xarafka ugu dambeeya kun buu ku dambaysan marka xuruuftiibaa marka waxay ku kala aadan yahay xaraf walba iyo number baa isku aadan xaraf walba wuxuu ka taagan yahay number numbaradii tirada ka mid xuruuftu soo sideed iyo labaatan maa numbaraduna duuduub ahaan marka la ururiyo waa sideed iyo labaatan sideed iyo labaatan maxaa yeelay sobno waa ko laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban sooma bal dhig tobankaa ka imow marka labaatan soddon afartan konton lixdan toddobaatan sideetan sagaashan boqol gadawa sagaal sooma sagaalkaana meel loo dhig sagaal iyo toban baan haynaa sooma ayib laba boqol saddex boqol afar boqol shan boqol lix boqol toddoba boqol sideed boqol sagaal boqol kun gadoyaduna sagaal sagaal iyo toban sagaal ugeed sideed iyo labaatan way isleeyihiin marka saasay ku imaanaysa sideed iyo labaatan xaraf oo sideed iyo labaatan macnaha waxa weye nambaradii tirada ah lagu kala aafiyey ayaa marka meeshii aad xarfaha isticmaali meeshaad nambarada isticmaali lahayd iyo culimadu waxay ka isticmaalaan xarfihii abjadka xarfaha abjadka marka mid walba namber u taagan markaad isku dardarto sheekhu qasadkuu doonay baa kuusoo bixi maalan tusaale haddaan bixino maalan sheekh naasir ninkii laohan jiray sheekh yani sacdi ayaa isagoo masaajid taariikhdii la dhisay ka warramaya wuxuu yii taariikuhu xiina ntahaa qawlulmuniidi ifir lana masaajidka taariikhdii dhismihiisu dhammaaday waa hadalkii ninkii yidhi hadalkiisii oo kale wey ifir lana ifir lana yaa taariikhda masaajidka oo ikfir lana taarikh balagu ka galo seed kusoo saari marka taarikhda ujeedadiisa <clears throat> waa inaad u noqoto xisaabuuljumal yani ikfir lanaa waxay ka kooban tahay hamzada hamzada ugu horeysaay maxay ka dhigan tahay number ko sooma kow meel inoo dhig aynkuna muxuu ka dhigan yahay waa kun waa xarafkii ugu dambeeyey wy baaqwa waa kun isaguna kunna kow soomaalkana ayib faduna waxay ka dhigan tahay sideetan markaad soo tiriso fadu numberka sideetanaad bay gelaysaa sideetanna halkaa inoo dhig laamtuna waxay ka dhigan tahay laba boqol numberka laba boqol bay gelaysaa nuunkuna numberka kontonaad buu ku aadanya alifta ugu dambaysana yani iyaduna number ko wey iyaduna ko iyo ko soo laba maa markaad isku dardarto taarikhdu waxay imaanaysaa kun saddex boqol iyo lixdan iyo laba saas kun saddex boqol iyo lixdan iyo laba ayaa masaajidka taariikhda la dhiso ee tahay ifir lanaa burasheeku inoo qoray saas way maana marka waxaa la yidhahdaa xisaabuljubal baa la yidhahdayo kutubta culimadu markay alifayaan bay inta badan isticmaalaan qaabkaa in marka abjada loo isticmaalo ama caruurta marka la barayo alifba'da xuruufta alifka loogu ururiyo saa lagu baraayo ma aha midda uu ibnu cabaas caayahaya wax ka sheegay ee diidaya ma aha ee midda la diidayo waxa wey abjadka intay qoraan xuruufteeda xuruufta abjadka intay qoraan oy haddana xidigaha fiiriyaan oy wax isku qiyaasaan oo isku xidxidhaan iyo markaa cilmuleyb waxbaan odin wey halkaa kasoo saari jire taa wey marka midda la diidaya macna wa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi fii qawmin qolo dhexdood wuxuu ka yidhi qoladaasoo yaktubuuna qoraya abaajaad abjad qoraya oo wayanduruuna fiirinaya fi xidigaha fiiriya waxa uu yihi qolyahaasi maa uraa ma u malaynayo man facala dalika sidaa ciddii yeesho lahu inay u sugnaato cind allahi ilahi agtiisa min khalaaqin inuu nasiib ku leey dheefkumale w mana fiihi masaa'il baa kusugan baabkan alula masalada koobaad laa yajtamicu ma kulmo tasdiiqu lkaahini kitaab gaabnowga oo la rumaysto maca aliimaani iimaan la jirankii ma kulmo bilqur'aani qur-aanka la rumeey qur-aankoo la rumeeyey iyo nimankaa wax sheesheegayo oo la rumaysta warkooda meel ma wada gelayaan ama qur-aankaad beenin ama qolyaha warkoodaad beenin wey maana athaaniyatu masalada labaad waxa wey altasriifu in la cadeeyo biannahu kufrun arrinkaas inuu gaalnimo yahay athaalisatu masalada saddexaad waxa wey dikru man cid la sheego ciddaasoo tukunhina lahu loo kitaab furo keliya sawirwadaad kale wax fiirfiirinaya anigiiyo maxaa iga galay isagiiyo allihii ma ah adiga wax raadinahayo u tegey ee kitaabka lagu furhayana waad ku jirtaa macnaha alraabicatu masalada afraad waxa weye dikru man cid la sheegidii la sheego ciddaasoo tudayira lahu loo baaseeyey cid shimbir loo duuliyo loo faaliyey isagalaftiisa waa ku jira alkhamisatu masalada shanaad waxa weye dikru man cid sheegitaankii ciddaasoo suxira lahu loo sixiray isagaa sixirka codsaday in loo sameeyo isagaa wax loo sixiraya asaadisatu masale lixaad waxa wey dikru man cid la sheegidii la sheego cidaasoo tacallama bartay abaajaad abaajaad abjad wey macnaha abjad ciddii barato haddana xidigaha ku xidho oo markaa cilmulgeyb ku sheegato sidaa oo isagana macnaha waxa wey la sheego asaabicatu masalada toddobaad waxa wey dikru lfarqi farqiga udhaxeeya oo la sheego bayna alkaahini waalcaraab caraabka iyo kaahinka oo ama waa isku mid ama way kala gadisan yihiino caraabku waxyaalihii horey udhacay wax ka sheega kaahinkuna waxyaalaha soo socda ama meehe isku mid meelle iskama soo galaane yani waxa mutabaayina waay ama meehe waa isku mid oo labadooduba waa isku mid oo waxba kuma kala gedisno isku meel bay ku saabsan yihiin intaba waynu soo marno waa la soo sheegay hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh